meesha rafciheeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subahu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keyne isbitaalka takhasusiga ah soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen barnaamijkana saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona qartuum waxaa laga furay suuqa hubka lagu kala iibsado soomaalida nooc ay u taqaana cirtoogtaha sida warbaahinta caalamku hadalhaysaad maqli doontaan cayaaryahanka messi koob ayuu la qaaday kooxda cusub ee ku wareegay mareykanka ka dhisan dayax gacmeed ruushku lahaa oo dayaxa u socdana meel dhexe ayuu ku burburay sida warbaahintu hadalhaysa ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa ruushka oo la ogaaday inuu kumanaan basaasiina u dirsaday dalkaasi ingiriiska oo ay joogaan iyo qofka labaad ee adduunka ugu faca weyn halka uu ku noolyahay xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha iyo dibadda ku saabsan ee suugaanteena barnaamijkeena qeyba ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keened gaalgeesaheedo ooluhu ku naaxi unaqu ku hooriyo nabadiyo barwaaqay afba ma nololba manaruuradayda inadna barka caashaqa adna igu nacaysa walaalkiisaheedo hoolubuu ku naaxi unaqu ku hooriyo nabadiyo barwaaqay ma nafba ma nololba ma naruuradeyda adna igu nacaysa waxaan adoy adiga weye jirna xaama leedahay waxaan awilaya adiga weye jirnaxaa ma leedahay siday noqon alla ogee cashaaqa nasiibkii siday noqon alla ogee anigana nasiibkay siday noqon alla ogee adigana nasiibka nafsiguna ma dheere siday noqon alla oge cashaaqa nasiibkii siday noqon alla oge adigana nasiibka siday noqon alla oge adigana nasiibka nafsiguna ma dheere waxaygaay nafta raaxadeeda naxariis adduunkaay meel lagu nastaay sida meel naaqiguga ku noqnoqotay dayrtii muyad samiina loo degay ku nagaaday reerkii uurkii indhahaygay nafta raaxadeeda naxariis adduunkay meel lagu nastay waxaan wilaaya naadoy aadiga e weye jirnaaxaa ma leedahay waxaan naawilaaya adoy e ahdiga weye jirna xaama leedahay siday noqon alla ogeen cashaaqa nasiibkii siday noqon alla ogeen anigana nasiibkay siday noqon alla ogee adigana nasiibka nafsiguna ma dheere noqon alla oge cashaqa nasiibkii siday noqon alla oge anigana nasiibkay siday noqon alla oge adigana nasiibka nafsiguna ma dheere horyo nabadiyo barwaaqay manafba manololba manaruuradeyda inaad nabarka caashaqa adna igu nacaysa wargeesaheedo woluhu ku naaxi unaqu ku hooriyo nabadiyo barwaaqay manafba manololba manaruuradeyda inad nabarka caashaqa adna igu nacayso nadoy adiga weye jirnaaxa ma leedahay nadoy ahdiga weye jirna xaama leedahay siday noqon alla oge cashaqa nasiibkii siday noqon alla oge anigana nasiibkay siday noqon alla oge adigana nasiibka nafsiguna ma dheere salaam si ay noqon alla oge adiguna nasiibkaa iyo caashaqna nasiibkii waa codka macaan ilaahay ha naxariistay cabdikariin shariix xuseen sandhere oo sidoo kale muqban madaxmiiste fanaantaba ahaa heestaan caasha qolo nasiibkii ayaa guriga la raahdaa daafur bay noogu tahay barnaamijkeenna kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan herka f m megahts waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay bogan radio kulmier dot com iyo idaacadaha xogmaal iyo sidoo kale kale f m waxaanu ku bilaabeynaa magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay qeybo kamid ah banaanbax rabshada watay oo ay dhigayeen dad taageersan sargaal ay dowladda soomaaliya shalay soo xirtay oo sheego axmed cali la yiraahdo dadkan ayaa dalbanayay in sarkaalkan la sii daayo iyagoo sidoo kale isku dayey ama ka sameeyey wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho banaanbaxee rabshada watay sarkaalkan dowladda soomaaliya ayaa intiina hore ula socotaba shalay kasoo xirtay degmada dharkeenle ee gobolka banaadir iyadoo lagu eedeeyey inuu qeyb ka ahaa qalqalgelinta amniga caasimada markii dadka banaanbaxayaasha ah ay kusoo dhawaadeen mid kamid ah ama meelaha laga ilaaliya madaxtooyada soomaaliya barahaasi ayaa ciidanka ilaaliya madaxtooyadu erasaas ku kala eriyeen jawiguna wuxuu isku bedelay sidan inkastoo ilaa hadda aan la sheegin wax khasaare nafeed oo ka dhashay rasaasaas ciidamada ay rideen laakiin dadka ayaa isbuurtay oo kala cararay markii ciidamadu rasaastaas ay fureen wadooyinka magaalada muqdisho wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa lasoo dhigay ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo kuwa ammaanka ah si ay u kala ceeriyaan dadka banaanbax dhigayay xaaladuna markii dambe si caadi ayay kusoo laabatay inkastoo saakaydii hore wadooyin badan oo magaalada muqdisho ka mid ah banaanbaxaasi uu keenay inuu xirmaan qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa warbaahinta la hadlay ummadeenna waa nala dhibaateynaya waa u jeedaan xaqeennaa laqunsaday waa nala dilaa waa nala dhacaa waa nala boobaa annaga miyaana islaan ahayn miyaana soomaali ahayn maxaa dhacay annaga maadaamay diinta islaamka ay nacelinayso wax walba wax walba aan samayn karno kaa u leenahay inaan ka helno waay sax waay haddaa heli wayno wallaahi iyo bilaahi tallah waan isku baabaa inta yaroo garguurinaa wallaahi baan gala usoo dhiibayna maanta waxaa waay miina horta laga jaraa asoo ordaayo aqori wallaahi qurbiisa soo la soo ordaa la iska qabanaa ninkaas shalay gardaraa lagu soo duulay gardaraa lagu soo aa lagu soo aaday ninkaas inaadna la soo qabto meel alaal meeshoo jooga ina gacanta lagu soo saara u baahanaa aniga warkayga ma ahan wax iska hadal maahan anaga go-aan waa qaadanay waana samaynana ficilkeena ma fahanteen waa soo daya ninkaas soo daya ninkaas waa qaar ka mid a ah dadkii ka qaybgelaya barnaamijyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho markan aan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka hadlay barnaamijyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho gudoomiyuhu waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbalaynin dadka banaanbaxaya inay dhibaateeyaan ganacsiyada ku yaala laamiga hareerihiisa ama wadooyinka lagu dhisay dhaqaalaha laga ururiyay shacabka magaaladan in la burburiyo waxa uu sheegay in dadku ay xaq u leeyihiin inay dhigaan banaanbax ay fikradahooda ku cabirayaan laakiin markan wuxuu diidan yahay in banaanbax wax burburinaya la dhigo malan dhegaysano hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan rabnaa maanta oy taariikhdu ku beegan tahay labaatankii bishii sideedaad laba kun saddex iyo labaatankii inaan halkan hadal yar oo kooban aan uga soo gudbinno dadweynaha soomaaliyeed ee degan caasimadda soomaaliya gaar ahaan bannaanbaxayaashii maanta bannaanbaxa ka sameeyey magaalada muqdisho saan la wada soconnoba dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuu u bannaynayaa bannaanbax nabadeed shacabku inay banaanbax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda waxaasan dee aan mamnuuc ka ah bannaanbax rabshado wato sidaa darteed banaanbax in wax lagu gubo wax lagu burburiyo hanti ummadeed lagu baabi'iyo waddooyinkii aan hal doolar dalkaa ah ku dhisa ku dhisaynay ee shacabku iska kaashanayeen oo ayagu qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laablaabto shacabka magaalada muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin waxa danta guud ah dadka iska wada le shaksi ma laha sidaasi la mid ana ah shaksiga soomaaliga ama muwaadinka soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo isaguna in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas-uuliyad ka saarantah marka sidaa darteed waxaan leenahay bannaanbixii maanta wixii ku hallaabay waxaan aaminsannahay in maaragtay eheday wax laga kabsan karay ama laga maarmi karay waxaanan ognahay muwaadinka soomaaliyeed ay sababtiisa bannaanbaxa loo samaynaayey gacanta dowladdu ku jiryaa gacan cadow kuma jiryo dowladduna waxa waaye wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay wuxuu sharciga ka hela ayuuna helayaa ugumana horeeyo ugumana dambeeyo ugumana dambeey duniyo cid kasta oo muwaadin ah soomaali ah ee dowladda ay aado waxaan aaminsannahay inay ka warsugaan ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu ka helo sharciyadaas ayaanan aaminsannahay garsoorka iyo hay-adaha amniguna waxaan aaminsannahay inaysan ku xadgudbi doonin sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaara ma laha qof gaarana ma laha soomaaliya oo dhan oo ka dhexeeya marka inaan ilaalinno sharcigana waa lagaa maarmaan si uu nooga hallaabin waxna aysan nooga hallaabin sidaasi la mid ah waxaan ku baaqayaa oaan shacabka guud ahaan ugu baaqayaa dhacdo kastaoo dhacayso marka ay dhacayso in qofku aysan caqliyada aysan naga wada tegin ay fojignaan aan muujinno si aan u badbaadinno maaragtay ummaddayna iyo hantidoodaba inaan u badbaadinno waxaan ogsoonnahay maanta jidad badanna waxbaa un gaargaaray maaragtay hanti badanna waxbaa gaargaaray sida la ii sheegaayo taasna waxaan rabaa guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir oo hor kacaayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayaga ay wax ka dhaceen wixii maaragtay burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si deg dega ah nadaafadda wax looga qabto ayaan taasu soo jeedinaya ayagana guddoomiyaasha degmooyinka haddii ilaah yidhaahdo waxaan kaloon leeyahay aan sharciga ku kalsoonaanno aan sharciga sugno wax nooga hallaabi doono ma jiraan haddii ilaah yidhaahdo marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaanno sharcigaan u hoggaansanaanno dowladnimaduna waxay ka wada dhexaysaa shacabka annagay naga wada dhexaysaa inaan ilaashannana annagaa nagala rabaa wax kastoo waxu dhimaayana dowladnimada inaan ka hortagna annagaa nagala rabaa marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiyo gobol banaadir ahaan iyo ka dow magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayna haddii aan dahno wax baan ku xallinaynaa gacmahayna wax ku xalismi maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane marka sidaa darteed jihooyin kale ama dariiqyo kaloo badanoo la maraa la heli karaa kuwaase aan marno oo aan ku raadinno waxa le waxaan rabno waa ku gaari karaynaa haddii ilaa yidhaahdo codkaasna waa duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo ka hadlayay banaanbaxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho barnaamijka aad dhegaysanaysaanna waa kulanka keenan waa hagaag saaxiibyaal barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan aanu eegna markana qodobada kale ee caalamka waxaa lasoo gebagabeeyey koobkii adduunka ee haweenka oo aada u xiiso badnaa meel xiiso badana marayay oo fiinaalkiisii maanta la cayaaray haweenka kubadda cagta qaramada ingiriiska iyo sbain ayaa isku soo haray fiinaalka waana waxay ahayd meesha kaliya ee isha lagu hayay waxaana warbaahinta caalamku hadda ay hadal haysaa in dalka sbain haweenkooda qaranka uu noqonayo markii ugu horreysay ku guuleysteen koobka adduunka ingiriiska ayay kaga adkaadeen gool iyo eber saasoo tahay weliba reer sbain rogore iska cuneen labada wadanba kii ku guuleysta markasta wuxuu noqon lahaa markii ugu horreysay u noqon lahayd oo koobka adduunka ee haweenka ay ku guuleysteen waxaa la soo bandhigay sbain iyo ingiriiska habka bunuuniga haysashada waxaa ku sareeyay cayaartooyda sbain oo boqolkiiba konton iyo toddoba ay ahaayeen halka ingiriiskuna boqolkiiba afartan iyo saddex ay cayaartooydeeda keeneen bunuuniyada la laaday waxa ay ka ahaayeen waxaa ku sareysay sbain oo saddex iyo toban laad ayay sameysay halka ingiriisku ay sideed sameeyeen waxaa sidoo kale ku xigay laadita tooska ah ee bartilmaameed kale la tooganayo ee goosha markasta sbain ayaa ku sareyso shan ay keeneen halka qaladaadkuna ay sbain sideed qalad ay galeen ciyaartointa socotay cayaraha sagaal qalad ay galeen halka ingiriiskuna lix toban qalad ay galeen cayaartooyda ayaa hadda aada ugu dabaaldegaya ciyaartooyda dalkaasi sbain oo muujinaya inay ku guuleysteen farxadda ay muujinayaan dalkooda inay dib ugu laaban doonaan haweeneyda goolhayaha ah ee sbain ee sandra banos layihaahdo ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay guushan ay gaareen iyadoona sheegtay in qeyb weyn ay ka qaateen siday tilmaantay hanaanka isku xirka banoniga ee kubadda cagta adduunka ee haweenka ee socday dhinaca cayaaraha intaana ka dhamaanaa leonel mesy ayaa isna waxa uu koobka uu kula guuleystay kooxdii koobkiisi ugu horeysay ayuu ku guuleystay kubadda cagta ee waqooyiga america kooxda uu tegay enter miami magaceeda layihaahdo iyadoo rigoorayaal toban iyo sagaalah ay kaga badiyeen naadiga kale ee nashvil layihaahdo finaalka koobka leagues cup layihaahdo ee dalkaasi mareykan socday cayaaryahankan argentiin ee koobka adduunkaba ku guuleysta dhowaantan ayaa daqiiqadii labaatan iyo afraad cayaartobankay socotay dhaliyey kooxdiisa u dhaliyay goolkoodii cayaartii kama dambeysta ahayd eh, cayaartaasna waxay ahayd ama goolkaas wuxuu ahaa gool la yaab leh laakiin kuma sii nagaano cayaaryahan kale oo fafa bakwood liraahdo ayaa qeybtii labaad ee cayaarta u bareeyey ama u bareejeeyay nashville markaas ayaa naftigiisu xalimaysi gool kale ayuu cunay Eh, laakiin ciyaarta markii ku dhammaatay waqtigii loogu talagalay bareejo rigoorayaal ayaa la aaday sidaa darteed toban iyo sagaal ay kooxda meso ciyaarayay ee layiraahdo inter miami ay ku badisay mesi iyo saaxiibtiisa ayaa markaas kadib dabaaldeg sameeyey iyagoona aada ugu hambaleeyay goolhayaha mareykanka ah kaasoo dhamaadka ciyaarta sameeyey badbaadintii ugu muhiimsanayd ee kooxdan ay koobka ku guuleysato kooxda layiraahda inter miami xilli ciyaareedka saddexaad ee jiritaankooda waxay ahayd ku ugu horseeyey baayeen markii hore oo hadda waxay muujinayeen quus intii uu sameysay kusoo biirin cayaaraha koobka layirahda major league soccerka ee dalka mareykanka mesy markii uu kusoo biiray bil ka horna waxaa la sheegay in ay kor usoo kaceen oo cayaaryahano kale ayaaba halkaasi tegay milkiilaha kooxdan ayaa waxa uu sheegay in uu aada ula yaabay sida awoodda leh ay ugu dabaaldegeen koobkan maadaama ay hadda ka fakarayeen inay heerkaasi u imaan karaan waa sidii filim aan daawaday oo kale waxaan daawaday cayaarta oo waxaan u arkayey inay ahayd mid dareen leh wax walba oo ku saabsan rigoorooyinkuna qurux ayay ku socdeen ayuu yiri ninka iskale kooxdan ku guuleystayaashan ama cayaaryahankan oo brunod ora waa messi ee ku guuleystay ilaa toddoba jeer ayaa haatan dhaliyay toban gool toddobaadkii toddobadii kulan ee uu ka cayaarayay kooxdan cusub ayuu wuxuu u dhaliyay waliba toban gool wuxuuna arbacadii fursad u haystaabaa leeyahay in mar kale ee kooxdiisu ay la cayaari doonto fiinaal kale koox kale oo layihahdo shishinati heerka semifinalka cayaaryaha loo yaqaano us open cab koobka licaabka waa kan afartan iyo afraad ayuu u noqonayaa messi uu ku guuleystay waana kan ugu badan ee cayaaryahan kasta ee argentina marka loo fiirsho xeerarka koobka uu haysto ayaa warbaahintu xuseysaa aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto horyaalkeenii ugu horeeyay hal bil gudaheed waana markii ugu horeysay ee kooxden waxay ku koreyso ama ay qaado koobkan ayuu yidhi ciyaaryahan qadka dhexe uga ciyaaray kooxdan waxaan kooxda u qaadnay ruuxdeenna iyo waqtigeenna ayaanu gelinay naadiga laga qaaday koobkan ee nashville yirahdo ayaa iina sheegtay in dadaal badan kooxdooda ay sameeyeen laakiin waxaa leeyahay ciyaaryahankan messi waxaa hore u sheegay inuusan hadda kadib xiise u ku haynin inuu ku guuleysto koobka banonde or ama abaalmarinta koob banonde la layiraahdo laakiin hadda kadib uu ka fikarayo dhaqaale inuu sameeyo miise ayaa ku dhawaaqay dhammaadka cayaarta isagoo daqiiqadii koiyo toddobaatanaad waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in koobkiisii ugu horeeyay uu mareykanka kula guuleysto kooxda cusub uu ku biiray cayaaryahanada caanka ah intooda ugu badnay yurub way ka tegayaan ama ingiriiska ama faransiiska ama spain meesha doonta aatee oo ay waqti badan caanka ahaayeen waxaana u kala jihaysteen wadamo kala duwan sida mareykanka iyo sidoo kale ee eh, dalalka carabta gaar ahaan sacuudiga oo cayaaryahano badan ay tageen oo caan ahaa dhinaca kale waxaan eegeynaa wararka kale cayaaraha ka baxsanaya nin la yidhahda magaciisa shaah maxamuud qureyshi oo wasiir hore ahaa weliba ka ahaa dalkaasi bakistan wasiirka hore arrimaha dibadda islamarkaana ay aada iskugu dhawaayeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan qacan ayaa isagana xabsiga la dhigay kadib markii saraakiishu ay ku eedeeyeen inuu si qaldan u isticmaalay ama uu u maamulay arrimo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda oo weliba si gaara ah dana siyaasadda u ka lahaa qaan ayaan ku andacooday in mareykanku uu ka dambeeyey shirqoolka lagu afgambeeyey dowladdiisa waa ra wasaaraha xirane isagoo ku kacay balyiri nacaybka mareykanka ciidamada ammaanka ayaa sheegay in xabsiga ay dhigeen wasiirkii hore ee dalkaasi wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka bakistan iyagoo ku eedeynaya inuu si qaldan u maamulay ama uga hadlay arrimo la xiriira ama diblomaasiyadda wadano gaara uga faa-iideystay waxyaabaha sida gaarka ah warbaahinta way u hadlays waxaa ka ah horaantii bishan hay-ad intercept oo ah hay warbaahineed uu fadhigeedu yahay mareykanka ayaa daabacday nuxurka warbixino gaar aha oo soo jeedinaya in dowladda mareykanku ay doonaysay inay xukun ka tuurto ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan bishii abriil islamarkaana la xiro amana la doonayo in dambiyo lagu soo oogo qaar ka mid ah saaxiibadiisii ugu dhadhowaa wasiirkan qoreyshi la yiraahdo ayaa waxa ay kusoo beegantay baaleey saacado kadib markii uu qabtay shir jaraa'id isagoo ku dhawaaqay in xisbigiisa loo soo gaabay b t r i uu ku doodi doono dib u dhac kasta oo ka yimaada ama dood uu ka keeni doono dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashada dalkaasi ee maxkamadaha loo marayo wuxuuna u dabaaldegay ama xilligaasi u dalbaday in cadaalad laga dhigo doorashada oo waqtigeeda aan laga dabamarin siyaasigan wuxuu hogaaminayay xisbi layihahda b t i iyo markii khaan la xiray horaantii bishan kumanaan ka mid ah xubnaha xisbigan oo ay ku jiraan hogaanka sare ayaa sidoo kale lagu xiray howlgal tan iyo bishii meey taasoo u muuqata baa layidhi inay amar ka qaadanayaan ciidamada milatariga dalkaasi ee awooda badan oo lagu amrayo in la xirayo saraakiishii ugu cadcaddaa dowladii uu ra-iisul wasaaraha u ahaa cimraan khan wasiirka ku-meelgaarka ah ee dalkaasi bakistan oo isna loo yaqaano safras bukti ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka ama gudoomiye ku-xigeenka bakistan waa madaxweyne waa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga b t i in loo xiray sidoo kale kiis la xiriira doorkii mareykanku uu ku lahaa xukunka tuurista cimraan qaan waxauu yidhi dhammaan dadka lasoo magacaabay ama xiran ee kiiskan loo haysto waxaa jiri kara qaar kale oo weli sharciga lagu raadinayo in la xiro oo dowladdu ay doonayso inay sharci u hesho qaabkay u xiri lahayd wasiirkaas ayaa sidaa yidhi hay baarista federaalk ee dalka bakistan f i a ayaa iyana dhowaan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay kiis ka dhanaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo qaar ka kamida ah kaaliyaashiisii ugu dhawaa oo ku jiro qureeshi si loo wadaaga baa lihi macluumaadka la xiriira xadgudubyada sharciga ka dhanka ah iyo faafinta siraha qaranka hay-adan waxa ay qaaday ama ay sheegtay inay ballaarinayso baaxidda baaritaankooda kadib markii ay heshay dokumentiye sir ah oo la daabacay oo ay daabaceen warbaahinta dalka mareykanka taas oo sheegaysay in isha lagu hayo ay muhiim tahay siraha qarsoon ee ka baxay xafiiska intii cimraan qaan oo xafiiska ra-iisul wasaaraha u joogay ma jirto wax sabab ah oo lagu xiray qureyshi marka laga reebo inuu handaday hay-adaha garsoorka ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay booliska dalkaasi bakistan wararka kale waxaa ka mid a ah, waxaa eegeynaa markana dalka zimbabwe zimbabwe marka la gaaro saddex iyo labaatanka bishan waa saddex maalin kadib ama laba maalin kadib eh, ilaa lix milyan ee qof oo codbixiyaal ah ayaa isu diiwaangeliyey in ay codkooda dhiibtaan oo doorasho u dareeri doona goobaha codbixinta ay tegi doonaan si usoo doortaan madaxweyne dalkaasi u yeesho iyadoo inta badan diiradda la saarayo tartanka madaxweynenimada heerka sare ama madaxweynaha dalkaasi ayaa haddana waxaa guud ahaan tobanka gobol ee dalkaasi oo ka mid a ah wadamada ku yaala koonfurta afrika codbixiyaashu waxay sidoo kale codkooda siin doonaan amay soo dooran doonaan wakiilada dowladaha hoose iyo wakiilada baarlamaanka madaxweynaha hadda talada dalkaasi haya amerson mananagwa ayaa doonaya in shanta sane ee soo socota uu xafiiska sii hayo xilka madaxtinimadana uu hayo sida uu qabo dastuurka wadankaasi oo u sharixi karaa ninka ay sida weyn u loolamayaan ee isna layihahdo nanson shambisa oo shan iyo afartan sano jir ah ahna hogaamiyaha mucaaradka ayaa isna sheegay inuu haysto waxyaaba kasta oo u keeni karaya inuu madaxweyne noqdo waxaana uu ka digayaa in cododka lagu shubto hadaba waxaan idiin haynaa ama idinkugu soo gudbinaynaa shan waxyaabood ama sababood oo keenaya doorashada dalkaasi in lagu loolamo waxaa ugu weyn waxa weye dhinaca dhaqaalaha iyadoo shaqo la-aan badan ay ka jirto dalkaasi lacagta dalkaasna ay si deg dega ah u luminayso qiimaheeda oo marka loo eego dolarka mareykanka iyo sicir barbaasan oo dalkaasi ka taagan ayaa haddana waxaa jira dhaqaalaha ay musharaxiintu sheegayaan in wax badan ay ka qaban doonaan marka ay guuleystaan waana saameynta ugu weyn ee go-aaminaysa doorashooyinka sanadkan kalabar waxaa layihi dadka ayaa ku nool xeerka saboolnimada ee qaramada midoobey nooceeda ugu daran waxaana intaas u dheer baa leeyahay lacagta dalka zimbabwe ee doolarka loo yaqaano halkii xaba amalkii doolar waxaa lagu sarifayaa ilaa lix kun iyo sideed boqol oo doolarka mareykanka ah halka bishii juun ee sanadkan uu sicir bararku ahaa boqolkiiba wax ka badan boqolkiiba todobaatanishandhibicsideed sidoo kale saameynta joogtada ah ee masiibadii xanuunka covid nteen iyo duulaanka ruushka ukraine ayaa sababtay baa layidhi sarakac ku yimaada qiimaha alaabta cunnada beeraleyda dalagyada iyo waxyaabaha kale ee dalkaasi aadka looga isticmaalo sidoo kale xaaladda dhaqaalaha waxay noqon doontaa walwalka ugu weyn ee codbixiyaasha iyo cid ay siin lahaayeen codkooda ilaalada madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in amniga aada loo ilaalini doono waxaanu madaxweynaha talada haya uu leeyahay dhaqaalaha wax badan ayaan ka qaban doonaa markaan kursiga ku fariisto waxyaabaha kale ee aada loo hadalhayo waxaa kamid ah aada wadankaasi looga hadalhayo marka qofka uu dabco inuu isdiiwaan geliyo waxa uu saxiixayaa warqad ogolaanaysa siyaasadda qarsoonida ah ee codkiisa si ka duwan baa laba kun sideed tobankii markaas oo dadku ay ogolaan loo ogolaa inay ka hadlaan cidda ay dooranayaan waxyaabaha la midka ah ninka sida weyn ula tartamaya ninkan shambisa la waxa isna uu leeyahay waxaan dalkaasi keeni doona ma ballan qaadayaa xasiloon dhaqaale oo sare u qaadaysa ama xal looga gaari doono sicir bararka waxaana uu yidhi sarifka xasiloon ee dhaqaalaha ayaan hoos usoo celin doonaa shaqa la-aantana wax badan ayaan ka qaban doonaa ayuu yidhi marka waa qodobka ugu weyn waxa weeye dhaqaalaha waxyaabaha kale ee aada loo hadlaya waxaa kamid ah xarka hofnaanta ee doorashada doorashooyinka zimbabwe tan iyo labada kun iyo labadii waxaa hareeyey rabshado waaweyn oo doorashooyin ka dhashay waxaana ku dhintay baa laleeyahy in ka badan shan boqol oo qof sanadkii labada kun in ka badan laba oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa la dilay sida ay sheegtay hay amnesty international lix qof ayaa sidoo kale la dilay bishii agost laba kun markii mudaharadayaashu ay dalbadeen in lagu dhawaaqo inaan lagu dhawaaq ama ay si weyn uga soo horjeesteen natiijada doorashadii sanadkaasi dhacday iyadoo haddana laga cabsi qabo in lagu shubto eh, doorashada wadankaasi zimbabwe doorasho kasta waa lagu murmaa laga soo bilaabo tan iyo labada kun iyo labadii tobanaan sano ayaana dadku ama xisbiyada mucaaradku ay sheegayeen inay aada u diidanaayeen xeerka doorashooyinka oo ay sheegeen inuu ka jiro musuq maasuq weyn arrimaha kale ee aada loo hadlaya waxaa ka mid a ah waxyaabaha eh, arrimaha la xiriira dhinaca ammaanka iyo hofnaan la-aanta kalsooni xumida lagu qabo doorashooyinka dalkaasi oo ay leeyihiin dhibaato weyn ayaa ka taagan maadaama culays badan uu ka jiro heerka loo maamulayo arimaha amaanka ka sokow dadku waxay welwal badan sidoo kale ka qabaan marka laga soo tago doorashooyinkaas in lagu shubtay ka sokow iyo in ammaanka la sugi waayo waxaa xiigi karaya marka doorashadu dhamaato sababtoo ah labada musharax midnadka kale wuxuu doonayaa inuu ka guuleysto waxayna dhigayaan isku soo baxyadoodii ugu dambeeyey oo qof kasta uu sameynayo waxaa aada loo hadalhayaa sidoo kale marka loo fiiriyo warbaahinta ayaa aad loo xadiday inay ka hadlaan warbaahinta gudaha weliba iyadoo dhawaantaan warbixin soo baxday ay sheegaysay in wariyaal u dhashay dalka south africa oo warbaahinta south africa ku taala ka shaqeynayay lagu qasbay inay ka baxaan wadankaasi maalmaha doorashada aada loo hadlayo suudaan ayaan eegeynaa iyadana markan arrimaha afrikaanka guda jirnaaye suudaan dhibaato weyn ayaa ka taagan xaggeedana tan iyo markii rabshaduhu ay ka bilowdeen waxaa la sheegay suuqyo lagu iibsado hubka in laga furay magaalada caasimada ah ee waa suuqyada aan soomaalida hadaan naha u naqaano cirtogtaha qiimaha qoriga ak ka loo yaqaano oo kamid ah hubka sida weyn loo aqoonsan karo ee dagaalkan ama aada loogu dagaalamaya dalkaasi ayaa dhowrkii bilood biloode lasoo dhaafay hoos u dhacay boqolkiiba konton suuqa madow ee caasimada ama suuqyada furan suudaan ee khartuum ayuu ka gaaray heerkii ugu sarreeyay hadda qiimihiisa waxaa la iibinayaa baa lacag gaaraysa ilaa sideed boqol iyo soddon doolar gudaha magaalada khartuum nin muddo dheer ka ganacsan jiray hubka oo si suuq madowga uga ganacsan jiray ayaa tilmaamay in hoose u dhac weyn uu ka yimid qiimaha suuqa madow ama qiimaha hubka islamarkaana waxa uu sheegay qoryaha kalashnikofka ee ruushka lagu farsameeyo inuu hoos u dhacay maadaama dad badan hadda ay iibsadeen waagii hore aad baa loo raadin jiray hadda marka meel kastuu iska yaallaa baa laleeyahay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee gaarka ah ee arsafta ayaa la sheegay maalin walba inay ka dhacaan wadooyinka magaalada khartuum iyo magaalooyin kale ee baxri iyo murdurmaan iyo magaalooyin kale dalkaasi ku yaala ninkaas magaciisa waa la qariyey waxaanu yidhi noocyada hubka hadda aad bay u jaban yihiin meel kastana waa laga heli karaa baahida qoryaha ee dadku ay u qabaan ayaa aada u yar waxaa la sheegay sidoo kale wadooyinka magaalada khartuum waxaa laga soo duubay meydadka askar daadsan wadooyinka magaalada baxri layirahdo magaalooyin kale oo khartuum ku jirto iyadoo ciidamada dowladduna ay la kulmayaan iska caabin xoog leh kala kulmayaan ciidamada kale ee arstafta layihahdo taas micnaheedu waxa weeye in ilaa hadda aysan jirin wax macno weynah oo si gaara ah loo qiimeyn karo marka loo fiiriyo hubka oo qiimahooda hoos u dhacay wadooyinkana si caadi ah oo aan qarsoodin lahayn loo kala iibsanayo waagii hore suudaan waxaa layihi hubka la taariibiyo waxaa inta badan laga iibin jiray kooxdaha fallaagadaha iyo maleeshiyaadka ah ee ku lugtale colaadaha muddada dheer dhulka fog ee suudaan ka dagaalamayay dowladaha dariska la ah dalkaasi sida jaad oo kale ayaa laga soo gelin jiray iyo libiya oo kale laakiin hadda waxaa leeyahay hubka si caadiya ah ayaa lagu iibsadaa wadooyinka magaalada khartuum iyadoo wax cabsiya ah aysan jirin tusaale ahaan waxaa leeyahay dadka ama qofka raba inuu qorigaas iibsadoo kale wuxuu tegayaa suuqa islamarkaana horu kasoo iibsanaya inta loo baraawayo ama loo tijaabiyo nin konton shan jir ah oo lix caruura dhalay ayaa sheegay inuu dhowaantan soo iibsaday qori ak forty seven ah, la xiriira buu yidhi dambiyada sii kordhaya iyo weerarada suurtagalka ah ee ka iman kara dadka magaalada khartuum maleeshiyaadka ka dagaalamay marka wuxuu leeyahay si aan ammaankayga u ilaaliyo ayaan qorigaas usoo iibsaday waxaa laga yaabaa buu yidhi inay nagu weeraraan sabab la-aan noo soo weeraraan laakiin hadda waxaa isku haysanaa buu kalsooni ah inaan isdifaaci karo saacad kasta oo laysoo weeraro caasimada khartuum oo mar loo aqoonsanaa meelaha ugu xasiloon adduunka iyo afrikaba ayaa hadda burbur xoog loo ka muuqda dagaalkuna oo aada usameeyey u saameeyey ganacsadaha ama ganacsatada hubka ka ganacsada ee dalka suudaan ayaa sheegaya in baahiyo aada u weyn aysan hadda u ka jirin ee hubka loo iibsanay islamarkaana hub fara badan dalkaasi uu soo galay qodobo kale ayaa saaxiibyaa loo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayaad kulmiye news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network naga haystay odigaygu geertaadigaygu girto golxubada faysi oo ilagaaday gudumo gudubtayda qaadi markaa yaare imanad garaabine garoaqso halkii aad i geysaa guulaygu halkii aad igeysaa guulaygu keeni qalbigii gowrshe gacalnimayla geestayga dhoofi jacaylo wigalin nafsigan gadiyayba nafsigan gadiyayba gedada ku soo garooqso halkii adigaysa gulaygu codadka macaan fanaaniinta cabduqaadir xasan nageeye faadima axmed dhimbila ayaa dhegeysateen heestooda gudcur qaybayna ka tahay barnaamijkeena kulanka kenen heese kale ayaa saaxiibayaal noo soo socda oo aada maqli doontaan dayaxgacmeed ruushku lahaa oo magaciisa layihaahdo luuna shan iyo labaatan ayaa ku dul burburay ama ku burburay dayaxa kadib markii uu qeybtii laga hagayay uu lumiyey islamarkaana la xakameyn waayey cilada ayaana ku yimid waxaa sidaasi sheegtay wakaalada ruushka u qaabilsan dhinaca hawada ama dayax gacmeedada dayax gacmeedkan luuna shan iyo labaatan wuxuu la doonayay inuu noqdo kii ugu horeeyey muddo afartan iyo toddoba sano ah ee ruushku si gaar u leeyahay ee ku duldega dayaxa waxaana la qorsheeyey baa layidhi inuu dayaxa ugu duldegay si yar oo dabacsan oo dhinaca cirifka koonfureed uu kaga imaanayo laakiin waxaa la leeyahay cilada soo qabsaday qabsaday oo dhinaca isgaarsiinta ah ayaa keentay in uu ku duldega waayo kadibna uu burburo iyadoo lagu guda jiro howshiisii caadiga ahayd ama howlgalku si caadi u socdo ayaa xaaladu ay mar qura isbadeshay waxaana soo baxay in cilado qaar ay degdega ay yimaadaan taasoo keento inuu burburo dayax gacmeedku ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay wakaalada u qaabilsan ruushka arrimaha cirbixiyeenka ama hawada sare waxaana la sheegay tan inay eh, baajisay ama ay keentay in farsamadaasi lagu guuleysan waayo dayacgameedkan ayaa culeyskiisa ama cabirkiisa u dhamaaba la baabuur yar oo kale weliba baabuurta loo yaq wuxuuna saarnaaba laleeyahay e, gantaal sayus magaciisa layihaahdo ayaa loo sameeyey dhowaantan ayaa la diray waxaana qorshuhu ahaa maalinta arbacada ah inuu ku duldego dayaxa iyadoo uu noqon lahaa dayax gacmeedkii ugu horreeya ruushku si gaar ah u leeyahay afartan todoba sano kadib dayaxa ku dega dayaxa in la tago oo ruushku tago waagii sofiyeedku qeybta ka ahaa todobiy afartan sano ka hor ayaa ugu dambeysay laakiin waxyaabaha sida gaarka loo hadlaya waxaa kamid a ah, xataa ruushku inuu isku dayay marka hore in dayax gacmeedkan uu dhinaca cirifka koonfureed dayaxa kaga yimaado maalinta isniinta ah arbacadana si yaroo degan uu ugu duldego toddobaadka dambe waxaa la qorsheynayay inuu fariimihii ugu horreeyay uu soo diro la akhristo waxay doonayeen inay kaga hormaraan hindida oo hore u dirtay dayax gacmeed ay sheegtay inay u doonayso in dayaxa ku duldego oo magaciisa layihahdo jandrayaan kaas oo la qorsheeyay in bisha dambe ama toddobaadka dambe uu ku duldego dayaxa sidoo kale waxay doonayeen kaga hormaraan eh, dayax gacmeedyo kale oo la diray oo dayaxa loo diray marka adduunyada saddex wadan oo keliya ayaaba la sheegaa in dayaxa ay tageen mareykanka iyo shiinaha iyo soviyedka oo waagaas ruushku ahaa hadda hindida ayaa dooneysa inay tagaan arrintan waxay tahay baa layidhi fariin gaar ah oo loo dirayo putin iyo dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyada heerkan meeshu ka gaaray ruushka weliba waayahan dambe culaysyo waaweyn ayaa haysta markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay waryaheena luul maxamed aadanana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun waa maalinta laba boqol soddon iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol soddon laba cisho haddii aa la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun labaiyo tobankii xildhibaanadii xilligaasi la doortay ayaa kulankoodii ugu horeeyey ay yeesheen waxa ay guddoomiye kumeel gaara u doorteen jenaraal muuse sheekh xasan cabdulle maanta oo kalena sanadkii labada kun allaha u naxariistee waxaa dalka maraykanka ku geeriyooday jenaraal maxamed cali samatar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii kacaanka maanta oo kale sanadkii labada kun koob labaatankii waxaa magaalada boorame ee gobolka owdal ku geeriyooday allaha u naxariistee cabdiraxmaan cismaan maxabe oo loo yaqaanay cabdiraxmaan dheere kana mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun ciidamo turki ahaa ayaa qabsaday magaalada tuniis ee caasimada dalka tuniisiya maantaoo kalena sanadii kun sideed boqol lixdan iyo lixdii madaxweynihii xilligaasi ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee maraykanka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afariyo tobankii ciidamadii jarmalka ayaa si toos ah ula wareegay magaalada bruseles ee caasimada dalka biljimka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sideediyo tobankii ingiriiska ayaa duulaan ku qaaday gobollo ku yaala dalka faransiiska oo xilligaasi jarmalka haystay maantaoo kale sannadii kun sagaal boqol konton iyo shantii rabshado ka dhan ahaa faransiiska ayaa ka dhacay dalalka aljeeriya iyo morocco waxaana ku geeriyooday boqolaal qof maantaoo kale sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa cambaareeyey tallaabo ay xilligaasi yuhuudda ku sheegatay in magaalada qudus ay tahay caasimadeeda ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo labadii maraykanka ayaa ciidamo badan geeyey magaalada beyruud ee caasimada dalka lubnaan guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamed aadan aad mahadsantahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dib noo xasuusinaysay waxaan raacinayaa oad kusoo dhawaataa markaana xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay hurdada kuugu baxayso ninbuu nasiibkiisa ma loo nacaaya baasoonibdaade noqo yeeli maayeya wali kutabtay eh. diiq maxaas jiri kuukuk dooracaad tiri keekeg diiq maxaas jiri naw waar geedkii kalamaan maanta mawallo weyn baa ku ducaysanaysa nimburhaansan maa loo bilaabaa baashaaliyo buundhaboowe goobilow berigaa bustaa buubtay buda iyo biyaa loo kala baxaa horta unugatan maba yeelayno maba hee yeelayno waana bannaan baxaynaa ii banneey banneey mahaaye ka bilaabataa balaayo banneey banneey mahaaye ka bilaabataa balaayo odhanay way dhaaftaye bembembaad igu eh, eh. baawine eh, bembembaad igu baawine waxaa la yidhi kan wixiis saayo kanna waa kasaa ee kas i kas isdhaafi aa lagu kala tegi war dardaaranka waa badan yahay anna waxaa maqli jiray aniga ayaantaan ayaanteed iftiin aalli maayo ee iridda alaabtaallo ibliis yaan la siinin warkii ma fahmina waxaa kaloo la yidhi dilaagii dilaa dilayow dilbaa kuu dambeeyo dad le ku dilyaa iyo doolyaxaa isku qaadiyaan inaad qayaasi waysi qayladan bilaash sidii qaruunbo ahaanaan kuqalaa kuu qashiraa war allah u naxariistee maymuun biyo waxaa kaloy tidhi guuma isow geeridayda maxaa kaa soo galaayo gambar khaadan maysid oo gabriil ruugi maysidi uu uukaanna soo doontay hadda waxay maraysa gabayga yeeraayo guuxaan baxaya ii gurbaanka owgeedishaamoba lagu guurihaye dulo adna waxaa ka tagti eh. dhiiqamaa dheel gashaaye dhimbilmaa dhuun mare eh. dhar haddii asku dhoween dhib waa dhaxan ma dhowr samee arberiga berigi waaye eh. beelow barakalaawe waa soo baxaynaa warbow kalamaana heesaana qaadaysaan niin ma fahmina goortay ahaayeen bashireeru puntland waxay tidhi soo qabashada jenaraal sheegownala kalama tashan dastuurkaana lagu xadgudbahayaa war muqdisho war kama haysiina maanta tii ka dhacda waa la yaabay banaanbax burburuun boob iyo bililiqo wataana ka dhacay waryaa afkaa suubta alooshaa wax kureeba unu wax bililiqaysana waryaa war wasiirka warfaafinta puntland wuxuu yidhi muqdisho caasimad ma noqon karto sababtoo ah ammaan ma ahan marka in laga bedelo weeye horta markii hore muqdisho caasimad laga dhigayaa lagala maya waxaa siri jeesjees ma yeelaay jidkaan maraa jilibkaan furaa diinla kabiirow damaaa dileeyaa u soo digaa damaaa dileeyaa u soo digaa warkalgalow mayba ku tabtay waa u tagaa waa u soo digaa usmaa diidi karaa waar sitibaabulow sitibaabaadana maxay ahayd geedkii kalamaan goormaa la qabsaday warkalamaanay indhiinanjada maanta kale afrikaanku waxay ku heesaan i lof my lif war kalamaanay hees iyo waraan loo joogin baad ku waalateene dadka bannaanbaxay maanta waxay ka qabanayeen xaraggii jenaraal sheegow bawso lama odhan jaran maaha warwarkaa naga dhex gelina dadka bannaanbaxaya waxay dhaheen jenaraal sheego waa in si degdega lagu soo daayo budadkooda iyo buruskooda iyo miinshaartoodana waa wateen koontaroolka sayidka ee madaxtooyada laga ilaaliyana waa yimideen iyagoo dhahayo madaxtooyadaan u soconnaa laakiin ciidankii ayaa rasaas ku kala eriyey hadday sayidka yimaadeen madaxtooyaduba waa sigataye war bashiir dheero waraadan hayna madaxweynihii dhuusamareebow joogaa madaxtooyadana laga soo heli maayo oo haday soo galaan miya ku ingoobi lahayn xasanow soo bax ku soo bixi maa miyay war nimankaas badbaado jenaraalahayna waa u digaa waa u soo digaa usmaa diidi miyay dhaheen war bannaanbaxa siyaasisiidow miyaa hogaaminayay war wasiir shaashaa wuxuu yidhi xilkaygaba aan ku waayee ka aamusi maayo dulmiga dadkaygu ay ka cabanayaan ma isxasilayhe horda unuga hogaamiya kooxood haddiin suubsanay lamagoodle mahaynagarawaan war timirta horaa dab loo waaye naga damid cusbaan nugu samaynay warwar ma haysaane cabdiraxmaan cabdishakuuroo soo qaatay sawiradii yuhuud maatiin albaabka naga fura wuxuu yidhi waxaan cambaaraynayaa rasaastii la huwiye mudaharaadkii maanta muqdisho ka dhacay raallina kama ihi rabshadaha iyo dhagactuurka mudaharaadayaasha waxaase ka halis weyn adeegsiga rasaasta nool sawirrada aan soo qaatay waa sagaaliyo tobankii februari waxaanan rasaasna huwiyey ciidanka dowladda maalinkaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii xilka ugu horreeyey sheekh shariif sheekh axmed waxaa ku hareeraysnaa ciidan ku soo weeraray hoteelkii ay deganaayeen madaxweynihii sidaa yeelayna maanta dal kale ayuu marti u yahay kii uu weerarka ku ahaa ayaana dalka xukuma abwaan cabdi maxamed amiin allah u naxariiste wuxuu hadda ka hor yidhi taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheede sheegoo waa sargaal ciidan haddii uu dembi galay waxay ahayd inay maxkamad ciidan soo bixiso amarka qabashadiisa shacabkana lagu wargeliyo howlgalka ka dhankaa warbaahintana laga ilaaliyo sida bahdilanee loo soo bandhigay laakiin dhaqanka askarta soo qabatay mid la difaaci kara ma ahayn war wallaweynaya arrimihii somalilan maxaa laga yidhi war kalamaanay banaanbuxu kuma eka midka muqdisho ka dhacay mid kalea wuxuu ka dhacay ceeldheer waxaana looga soo horjeeday jeeday dadka eeldheerna waxay dhaheen gumaysi ka xun nama soo marin wixii maanta ka dambeeyana ciidamadan garab istaagaynaa khawaariijtana waa iska dhicinaynaa war taliyaha ciidanka ceeldheer joogaa wuxuu yidhi dadka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan oo dembiliyaalkii dhibi jiray ayunka yaqaane ay fartan noogu fiiqaan gudoomiyaha degmada ceeldheerna wuxuu yidhi ansaaru siday rasuulka u soo dhoweydoo kaleaan idiin soo dhowaynaynaa idiinna garab istaagaynaa aryaadhaha banaanbaxyaashu waa badan yihiin anigu waxaan ka helay banaanbixi baxda ka dhacay waxaana hubaa afkoora iyo ficilkooru inuu is waafaqsanay saqiir iyo kabiirna kale maysan helin hadda ka horse ay khawaariijta la dirireenna waaba la ogaay tii mid ka xunaan ku dhigaynaana waa dhaheen baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa miyay dheheen warjoogada ummadda jidadka u gashaye khawaariju wax isma dhaamaane in cabdulaahi mataan layihahdo inta xamar ka baxay ceelbuur tegey oo ilmihiisii iyo xaaskiisii ka soo qaatay maadaama ceelbuur loo socdo si ay uga badbaadaan waxaa lagu galay shabeelada dhexe xaaji cali meelyada markuu marahayba rasaas lagu furay baa le gaariga ilmaha iyo xaas ku saarnaayeen xaaska halkaas uga dhimatay ilmihiina waa ka dhaawacmeen hadda dhibku dhulka khawaarijtana waa jiraa waa ka ilmaha ka soo qaatay dhulka kalena waa ka jiraa waata masiibada ku habsatay markaanuu waxaan qabaa buluug iyo khawaarij isku mid laga soo qaado warayaantan waxaa la yidhi amiiradii shabaab waa isa soo dhiibayaan awuu cuweydayaan laaqwalin dhirsani dan inooguma jirtaan magaalada galnami ay yidhaahdeen aadan suni inaanu soo noqonayn baan hubabow anugu war fu'aad shangolaba ma soo socdo waayahe mahad kala tahay meese soo dhiibay allaahu akbar adiga maakoba ku tukaday arkay warwarka hanaga dhex gelinina waxaasu hadday gacanta soo galayaan mid is soo dhiibo hadlay wuxuu yidhi dagaalka hadda dowladdu wada hadduu sii socdo shabaab dalka way ka cararayaan sababtoo ah lix iyo toban u dagaalamayouu yidhi midda maantana haysata mid lamidana weligeed nama soo marin uu yidhi warkaba ku dukada hadlayna wuxuu yidhi dagaalkan wejigii labaad bay dowladdu u bixisay annaguna waxaan u bixinay wejigii quusta warkaba ku tukada asagoo ka shaqaynaya iskudirkii beelaha ayaanta shabaab wadeen ee ku fashilmeen la ogaaday wuxuu yidhi xasan shiikh wuxuu isku dirayaa beelo walaalaa ee dega gobolka galgaduud marka madaxweynuhu dadka soomaaliyeed isku layninuu yidhi warbaxsadka khawaariijta iyo rafashadooda meel kasta ay gaartay waxaa la sheegay amiir email dirsaday oo carabta wax ka raadsaday markaasoo wuxuu qoray fi xaalatinaa haahuna xaraarug inta carabta yaabta ee waxaa loogu soo jawaabay maa hiya alxaraarug kadibna wuxuu ku jawaabay alxaraarug hiya aaqir xarakaat fi lxayaat aryaa samigay cabdullana waxau yidhi how dulmii saameeye been ku dug dadkii baartay mooxow daawa dulmi saameeye been ku dug dadkii baartay mooxow daawa xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkana kulanka keenana iyadaa u dambeysa oon mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaaran iyo farsamada dadnaa dhegeysanayaba waxaan kaga tegayaa ah heesaal gurigeelaa jacaylkuwa tulmaaha tani barnaamijkan lamid a ah, nabadgelyo